رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الدفن ليلا wuxuu baabu yahay aaskii oo habeennimo la sameeyo yacni meydka in habeennimo la aaso ayuu baabu yahay yacni xukumka ay leedahay ma bannaan tahay ma bannaana hadday makaraha ku jirta masaladaas wey can ibni cabbaasin radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu idhi maata waxaa dhintay insaanun ruux baa dhintay insaankaasoo kaana uu ahaa rasuuluullahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam yacuuduhu mid booqda insaanuu nabigu booqan jiray ama ruux uu booqan jiray ayaa dhintay fa maata wuu dhintay ruuxii bileyli habeennibuu dhintay fa dafanuuhu way aaseen saxaabadii leylan habeennimay aaseen falammaa asbaxa markuu nebigu waa bariistay oo waagu u bariyey bay akhbaruuhu u sheegeen way u warameen inuu xalay dhintay isla xalaynimoba ay aaseen faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam maa manacakum maxaa idiin diiday an tuclimuunii inaad ii ogeysiisaan inaad ii soo sheegtaan maxaa idinka manciyey oo idinka hor istaagay qaaluu waxay yidhahdeen kaana alleylu habeen baa jiray habeennimay ahayd fa karihnaa waan kahannay wa kaana waxaa ahayd sidoo kale dulmatun mugdina waa jiray yacni habeennimay ahayd mugdina waa jiray waa kahannay marka inaan ku soo kicinno ayb fakarihna waa kahannay wa kaana dulmatun mugdina waa jiray an nashuqa inaan dhibno calayka korkaaga inaan dhibno ayaan kahannay ayb fa ataa nebigu waa yimid sal ly qabrahu meydkii qabrigiisii ayuu yimid fa sallaa markaasuu tukaday calayhi korkiisa ku tukaday rawa waxaa wariyay albukhaari wabni maaja wakadalika sidoo kale waxaa warinaya alimaamu muslim fii saxiixihi xadiiskaasi marka wuxuu tilmaamayaa saxaabadu ridwaanullaahi calayhim may dhintay inay habeennimo aaseen nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ma uusan dhihin maxaad habeennimo u aasteen ee wuxuu yidhi keliya maxaad ii soo ogeysiin weydeen waxaa laga faa'iidaysanayaa marka aaska habeenkii inuu bannaan yahay saxaabadu waa aaseen nebiguna waa taqriiriyey keliya su'aal wuxuu ka keenay keenayuun maxaad ii soo ogeysiin weydeen laakiin maxaad habeennimo u aasteen ma imaanin taasaa marka loo deliishanayaa addafnu leylan inay jaa'is tahoo bannaanta ayb waxaana xadiiska deliishanaya jumhuur ulculamaa culimmada badankood oo mas'alada saa u qaba ayb qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi wa dufina waa la aasay abu bakrin abubakar baa la aasay leylan habeennimo aarkaas alimaamu albukhaari mar wuxuu keenay isagoo mucallaqa marna wuxuu keenay isagoo mawsuul ah abubakar in habeennimo la aasay oo qabriga la geliyey ayb waxa aasaya waa kibaaru saxaaba saxaabada raggoodii ugu waaweynaa baa jooga leanna abubakar nabiga wax badan kama dambaynin ayb aasidda marka habeennimo ay aaseen waxay ku tusaysaa in ay camalkaasi uu yahay camal mashruuca ooy nebiga sal alla alay wasalam ka hayaan maxaa yeelay haddii ay wax ka khaldan yihiin iskumayna raaceen jamacaasaa u saxaabadu isugu yimaadeen haddii ay khaldantahay habeennimo in la aaso wax inkiraa la heli lahaa oo yidhaahdo warsaad joojiya ayb saasuu marka u daliishanaya wa can caaishata radiallahu canha qaalad waxay tidhi maa calimnaa maanaan ogaanin bay tidhi bidafni rasuulillaah nebiga aasidiisa sal alla aley xataa samicnaa ilaa aan maqalay sawta almasaaxi badeelada shanqadhooda ilaa aan maqalay min aakhiri leyli habeenka gelinkiisa dambe leylata alarbicaa habeenkii arbacada qaala moxamed ibnu isxaaq wuxuu yidhi waalmasaaxi masaaxidu almaruuru waay almaruur maruurka iyo masaaxidu waa isku mid waa laba kelimo isku macnaah waa jamcu misxaatino waxaa la yidhaahdaa baashan aanu naqaano badeelka ama majarafadna miyaa ee ilaan lagu qaado carrada iyo taasaa la yidhaahdaa misxaadka markii la jamcinayana masaaxibaa lagu jamciyaa rawaa wariya xadiidka axmed axmedu axmed baa wariyey waa xadiid xasana wey wuxuu ku tusayaa xadiidka oo faa'iidaynaya in nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadu ay habeennimo aaseen maalin taladaa buu naf baxay way ku tukanayeen maalinkii talaadaay ku tukadeen habeenkii arbacadana way aaseen nebiga sal lay waslam marka habeennimay qabriga geliyeen habeennimay qabriga geliyeen taa marka waxay kutusaysaa abubakar iskaba dhaafi hortiibay saxaabadu aaskii nabiga u wada joogeen bay habeennimo aaseen waxay daliilu tahay marka habeennimo meydka in la aasi karo ayb saasuu faaidaynaya wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi ra'aa waxay arkeen naasun dad baa waxay arkeen naaran dab fi lmaqbarati qabriga dhexdiisa qubuurta ayay ka arkeen iftiin iyo dab fa atowhaa markaasay yimaadeen fa idaa markaaba rasuulullaahi sal ley wasalam rasuul allah filqabri qabriga jooga aaskiyo qabriga nebigii baaba joogaba markay dadkii yimaadeen oo yidhahan war qabrigii qubuurtii dabbaa ka baxay oo lasoo raacay dabkii oo meeshii la yimi nebigaaba loogu yimi sal lay slam oo qabriga jooga yaquulu oo leh naawiluunii iisoo dhiiba saaxibakum saaxiibkiin iisoo dhiiba waa meydkii ayb yacni faida markaaba huwa isagu arrajulu ninkii weye ninkan iisoo dhiiba uu leeyahay maydka arrajulu ninkii weeye alladii kaasoo kaana ahaa yarfacu mid kor u qaada sawtahu sawdkiisaiyo dhawaqiisa bidikri ilaahay xuskiisa kor ugu qaadi jiray wuxuu ah caanahaayo xuska ilaahay kor u qaadi jirayoo sawdkiisa kor ugu qaadi jiray waxaa wariyay xadiikaasi abu daawuud baa wariyay wakadalika xaakim iyo bayhaqina way wariyeen xaakim wuu saxiixiyey calaa shari muslim dahabi baa ku waafaqay alimaam nawowi isaguna wuxuu le waa calaa sharihima bukhaariyo muslim sharigooda wey waxaa ka dabategay warkaa isaga alsheikh اlalbani caleyh raxmat ullah oo wuxuu leeyahay laysa calaa sharihima sharigooda ma aha oo laa shari muslim walaa shari shaykhayn midna maabule xadiiku laakiin xadiidka wuu oojiyey wuxuu ku xoojiyey shaahid iyo xadiid kaloo u markhaati kacayuu ku xoojiye dacfi baa ku jiru leh khaasatan mowdicu shaahidka xadiidka meesha laga daliishanayo oo aaska qabriga aaska in meydka habeennimo la aasa ah intaasi wuxuu leeyahay waa xasan oo shaahid bay leedahay laakiin qisada sidan hadda ay u dhammaystiran tahay sanad ahaan waa daciif buu leeyahay ayb axaadiistaas wuxuu u deliishaday imaamku ama mu'alifku wuxuu u deliishaday aaska habeenimadu inuu bannaan yahay ayb iyo aahaartaaba waana waxaan sheegnay inuu madhabkaasi yahay madhabuljumhuur culimmadaas sidaa u badan ayb xadii kale jira oo xadiistaas daahirka aad moodo iska hor imaanayaan xadiikaana saxiixu muslim buu ku yaallaa min xadiii jaabir wuxuu leeyahay nebigu sal ley waslam wuxuu sheegay nin saxaabadiisa ka mida oo qubida fakufina fii kafanin hayri aa'il yani waa la aasay kafan baa la geliyey aan ku filayn kafan aan ku filayn ayaa lagu kanfay wa qubila leylan habeennimona waa la aasay fasajara الnabiyu sal ه lay wasalam an yuqbara اlrajulu biاlleyli xata yusallaa calayh markaasaa nebigu wuxuu reebay oo dadka u diiday in habeennimo la aaso dadka ilaa lagaga tukado ruuxa ilaa an yadara insaanun ilaa dalika inuu ruuxu u dhibaatooda mooye xadiidkaasi marka a'immada qaarkood culamada qaarkoodba waxay u deliishadeen aaska habeenkii meydka la aasaayey inuu karaahiye yahay sidaasay mareen allahuma inay daruura timaaddo mooyaane oo daruuradu waxay noqon kartaa maalan in eh, laga baqo maalan meydku inuu gaadhi kari waayo maalinnimada ama dilaaco ama qarxo ama ma ahee yacni dadkaaban ku aasi lahaabaaban la joogi karinba ilaa wakhtigaas oo meeshu waa meel colaadeed maalan waa laga qaxaya ama waa laga tegayaa in la yidhahdo marka ilaa berri ha iska yaallo hadday xaalad daruuraad timaado ama duruufo noocaasoo kalea waa la aasi karaaba ila habeennimada laakiin haddayna duruuf noocaasa jirin maya xadiikanayna daliishanayaan laakiin xadiiska marka daahirkiisa si fiican loo fiiriyo macnaha uu faa'iidaynayo daahirka waxaa ka muuqata nahyiga uu nebigu reebay habeenimo in la aaso maydka xataa yusallaa calayhi baa lagu xidhay ilaa lagaga tukado meeshaa marka waxaa ka muuqata waa sida a'immada qaarkood ay marayaane haddii habeenkii loo dhammaystiri karo maydku wuxuu u baahnaa oo jamaaco ku filan oo badanna loo heli karo ku tukata tajhiiskiisii iyo qabanqaabintiisii iyo kafantiisiina loo dhammaystiri karo oo aynan waxba iska dhimaynin sidaa hadday tahay karaahiya kuma jirtay leey laakiin haddii ama jamaacadii yaraanaysu ku tukanahay ama aaskiiba qabanqaabadii iyo wixii sidii la rabay ayna u dhacaynin markaasi karaaha ku jirto waa in lala sugo maalinimo siduu u helo jamaaco fara badanoo ku tukata aaskiisana si fiican loogu aaso kafan fiican qabri fiican aas fiican loo aaso macnaha marka taasay ku xidhan bay leeyihiin xadiidka daahirkiisana saasaa ka muuqato xataa yusalla calayh haddii lagu tukado in la aasi karaa macnaha laga fahmaya waana sida axaadiistan hadda meesha taalla ay faa'iidaynayso in habeennimo la aasi jiray macnaha ayb baabu ducaa'i ducadii buu baabu yahay lilmayiti maydka loo duceeyo bacda dafnihi aasidiisa kadib maydka in loo duceeyo markii la aaso kadib can cumaan waa cumaan ibni cafaan qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu wuxuu aha sal lla idaa goortii faraqa uu ka faaruqo min dafni lmayiti meydka aasidiisa markuu ka faaruqo wuxuu ahaan jira waqafa mid istaaga alayhi korkiisuu istaagi jira saasaa sunnada ahoo meydka marka la aaso markaaba lagama gadoomi jirin ah, ilaa waxoogaa neef gowlaxoola inta laga gowraco hilibkiisa oo la gogooyo yacni wakhti baa la dul joogi jira marka waqafa calayhi dushiisuu istaagi jiray markii aasku dhammaada kadib faqaala markaa wuxuu dhihi jiray nebigu sal lay slam istaqfiruu dembidhaaf u weydiiya liakhiikum walaalkiin dembidhaaf u weydiiya ilaahay inuu u dembidhaafo u weydiiyo was'aluu weydiiya lahu isaga waxaad u weydiisaan atahbiita sugid inuu ilaahay sugo oo maxay ku sugo jawaabaha su'aalaha la weydiinayo lannahu wakhtigaasaa su'aaluhu ku socdaanoo imtixaanku ku socdaa markaaba iyadoo lala joogo laga dhaqaaqin baa lasoo fadhiisiinaya sida xadiisku tilmaamayo xadiista saxaaxa markaasaa lala yeelanayaa interviewga marka oo malaa'igtu su'aalaha weydiinaysa marka inuu ilaahay sugo waa mowqif xarij ah mowqif aad cidhiidhi ah waay oo argagax leh oo cid ilaahay sugin ma sugmi karto yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati اdunya wa fi اlaakhira ilahay ciduu sugonbaa sugmaya marka marka tabiit iyo ilaahay inuu sugo u weydiiya buu nabig sal lay slam maxaa yeele fainahu isaga alaana hadda ayaa yus'alu la weydiinaya haddaa su'aaluhu ku socdaan buu rasulku yidhi sal lay wasalam raa waxaa weydiiyey abu daawuud kadalika waxaa wariyey xaakim sanadkiisa wuu saxiixiye dahabi baa ku waafaqaya sheekh albani alimaam nawowina wuxuu leeyahay sanadkiisu waa jayid ayb wuxuuti sheegayaa marka meydka marka aaskiisa la dhammeeyo kadib dadka ka soo qaybgalay inay u duceeyaan oo laba arrimoodba ay ugu duceeyaan ilaahay inuu u dembi dhaafo iyo ilaahay inuu imtixaanka ku sugo oo waafajiyo su'aalaha jawaabtooda saxda ah sidaasaa la dhahaya macnaha dadka in la amro la yidhahdo u duceeyana waa sunna oo dee nebigaa sameeyey salawatu rabbi wasalaamu dadkuna waa inay saa ugu duceeyaan macnaha ayib macnayada jirin oo aan hadigi iyo sunnada nabiga waafaqsanayn sal lay waslam intaan ogahay maydka marka lagu tukada kadib oo salaada janaasada laga baxo in dadka inta laga soo horjeedsada haddana la duceeyo sida masaajida qaarkood iyo qolyahan dariiqooyinkaoo inta badan bidacu ku badan yihiin siday sameeyaan oo kaleeto taas iyada sal iyo raatoona ma laha maxaa yeele lagu tukaday maydka ayaa duca ahayd soo maha salaaddii duca ahayd salaaddii markii laga baxo kadib inaad dadka ka soo horjeesato ood u ducayso haddana gacmaha la taago taas iyada waarid maaha taas sax laakiin qabriga marka la aaso qabriga la geliya kadib meeshaasaa loogu ducayna haddana taas way mid axaadiis ah nabiga ku sugan sal lay slam wacan raashid bni sacdin wa damrata bni xabiib wa xakiim bni cumayr qaaluu waxay yidhaahdeen saddexdaa ninba waa taabiciin taabiciin rag hora awey ah qaaluu waxay yidhahdeen ragga taabiciinta idaa goortii suwiya la simo cala almayiti maydka korkiisa qabruhu qabrigiisa lagu simo oo carrada lagu rogo way oo wansarafa ay gadoomaan annaasu dadkii canhu xaggiisa ay ka gadoomaan kaanuu waxay ahaayeen ma saxaabadiiba taabici soo gaadheen bay ka warramayaan inay saxaabadii taabici u badantah waxay ahaayeen yastaxibbuuna kuwa jeclaysta an yuqaala in la yidhaahdo lilmayiti maydka agtii lilmayiti maydka in lagu dhaho cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa in lagu yidhaahdo yaa fulaanu hebelow ah, yani marka laga gadoomo dadku ka tagaan in qabriga korkiisa lala hadlo meydka ayay jeclaysan jireen oo lagu yidhaahdo sidan yaa fulaanu hebelow qul waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah cid xaq lagu caabudo ma jiro alla mooye ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qirayaa cid xaq lagu caabuday inaysan jirin alla mooye alaa maraatin war saddex goor sidaa dheh yaa fulaanu hebelow maydkii baa lala hadlaya qul waxaad tidhaahdaa rabbii rabbigay allaah waa alle wa diinii diintayduna alislaamu waa islaamnimo wa nebiyii nebigayguna muxammadun waa muxamed sal aley wasalam ilan su'aalihii la weydiinayay baa jawaabahoodii wey adigu fahn yus'alu can diinihi can rabbihi wa diinihi wa ayb marka kaanna waxaad moodaa isagoo jawaabihii loo laqinayoo kale adugu arday imtixaan la weydiinahayood hoos uga qishayso ood leeda warsaadhe warsaar u qor ah, tiyo kale waa marka saasaa qabriga korkiisa lagu dhuujiriba saasay jeclaysan jireen uma kadibna intaa markuu yidhaahdo yansarifu waa gadoomaya rawa waxaa wariyey saciid baa wariye fii sunanihi saciid ibnu mansuur baa sunankiisa ku wariyey xadiikaas waa xadiidka loo deliishado talqiinta talqiinta meydka in loo laqaniyo loo meeriyo ee su'aalaha la weydiinaya jawaabtooda in loo meeriyo qabriga korkiisana la fadhiisto xadiikaasi marka waa xadii aciif xadiikaasi waa xadii daciif alimaam alhayami caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira jamaaca ruwaadda ka mida oonan waxba ka garanaynin alimaamu nawowi caleyh raxmatullaahi xadiidka waa daciifiyey sancaani wuxuu leeyahay xadiidkaasi kalaamka a'immada ahlu taxqiiqa hadalka ay ka yidhaahdeen marka la soo uruuriyo inuu daciif yahay wey waalcamalu bihi bidca buy in lagu camalfalana waa bidco markaasaa wuxuu yidhi walaa yuqtaru bikahrati man yafcaluhu dadka samaynayaa aad u fara badan oo waan soo gaadhnay oo ummaddaa u badan ha ku kadsoomi waay yaan lagu kadsoomin xaafid ibnu xajar caleyh raxmatullaah meel buu sanadkiisa xadiiu abi umaama marka uu yahay bu leeyahay saalix waay laakiin wax weeyaan xadiisku cala asaxiix waa daciif ragga daciifiya waxaa ka mid a ah alimaam ibnu اlqayim oo wuxuu leeyahay xadiiun laa yasixu rafcuhu khulaasada marka laysku soo ururiyo xadiidka talqiinta qabriga korkiisa marka maydka la aaso waa xadiiaan sugnay hal ariiq oo ku sugan yahay ma jiro ayb culimmada badankoodna ma qabaan laakiin bina'an cala hadihi alaxaadiisi daciifa axaadiistaa daciifka iyagoo wax ku duldhisaya ayay culimmada qaarkood ay u arkeen inay fiican tahay khaasatan bacdu asxaabi shaafici culimmada shaaficiyada qaar ka mid ah baa sunno ka dhigay oo istaxabbahu ayib waxay wax ku dhisayaanna waa xadiistan daciifka qaacidadu marka waxay tahay kullu maa buniya calaa daciifin fa huwa daciif madhab kasta iyo yani eh, fikir kasta iyo mas'ale kasta oo xadiis daciifa ku dhisan iyaduna waa daciif marka ma sugna bal culimmada qaarkood waxay tilmaamayaan inuu camalkaasi bidcayah ayib maxaa yeele mar haddaan laga haynin xadiiskeeduna uusan sugnayn salafkiiyo saxaabadiina aan laga haynin oo ayna ku camalfali jirin bidcanimadiisa shaki male markaas marka looma baahna wey waa midda labaade qabriga korkiisa intaad fadhiisato inaad wax u yeedhisaa waxba u tari mayso waxay farac ka tahay mar weeye horta meydku ma maqlayaa dadka kor jooga hadalkooda ma maqlayaa haddii la yidhahdo waa maqlayaa ma intifaacsanayaa hadalkoodaa dabo imaanaysa calaa fardi haddii ba la yidhahdo waa maqlayaa oo markaa la soo fadhiisiiyey dadkii wuu maqlayaa shanqadhooduu maqlayaa sida xadiidkii yasmaca qarca nicaalihim ayib wax ma u taraysaa haddaynu nidhaahno war sidaa u jawaab su-aalisweydiin lawa war sidaa u jawaab ilaahay hadduusan waafajinnin boqol goor haddii loo laqino waxba u tari mana lagu hanuuninayo saas daraaddeed ma sugna xadiikaas talqiinta saxda ah ee sugan waataan soo marnay oo ah maydku markuu naf baxayo in kelimatu tawxiid loo laqino taa soo marnay sooma talqiinta saxda waa taas wey amaa ta korkiisa iyadu waa naskeeda iyo xadiiskeedu waa daciif baabu nahyi reebidii buu baabu yahay an ittiaadi masaajidi masaajidoo laga dhigto an ittihaadi masaajidi masaajid in laga dhigto qubuurta can itikhaadi almasaajidi masaajid in laga dhigto iyo wasuruji iyo faynuuso ama tirigyo fi lmaqbarati qubuurta dhexdeeda ah, laba mas'alo waay in laga dhigto qubuurta iyo xabaalaha meel lagu tukado oo lagu cibaadaysto arrintaasoo laysu diiday iyo sidoo kaleeto qubuurta in la iftiimiyo oo faynus iyo nal iyo e, tiriig iyo laga shido oo la dhaldhalaaliyo taas labadaa masalo kusaabsan yahay baabku ku saabsan yahay can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sal ly waslam qaala wuxuu yidhi qaatala allah allaha lacnado alyahuuda yahuuda allaha lacnado oo maxaa loo lacnaday ittakhaduu waxay yeesheen qubuura anbiyaa'ihim nebiyadooda xabaalahoodii iyo qubuurtoodii waxay ka dhigteen oo ka samaysteen masaajida meele lagu tukado meele lagu cibaadaysto lagu tukado bay qubuurtii nebiyadooda ka dhigteen muttafaqun calayhi xadiikaa wuxuu leeyahay sheekh albaani caleyh raxmatullah waa xadii mutawatir ah oo saxaabo badan buu ka sugan yahay saxaabo fara badan ayuu ka sugan yahay xadiidka nebigu sal ley slam uu qolyaha ku lacnaday ayb wuxuu tilmaamayaa marka in ay xaaraan tahay oyna bannaanayn oo lacnadii ka dhalanayso oo saaxiibkeedu malcuun noqonayo in laga dhigto qubuuraha dhexdooda meel lagu cibaadaysto lagu tukado ee la galo lagu khalweeyo say wadaadada soomaalida qaar ka mida samayn jireen ayib sababta waxa weeye qubuurta iyo amwaadda iyo salaada dadka nool waa la kala fogeeyaa si aan loogu fitnoobin oo hadhow salaada lala agtegayo aynan intay sii durugto aynan u keenin in la caabudo min baabi sadi daraa'ic ka fogayn ummadda laga fogaynayo wixii diinteeda dhibaya ayaa waxaa la yidhi dhexdeedana ha ku tukanina qubuurta xaggeedana ha u tukanina dhexdeedana ha ku cibaadaysanina fogeeya alla kala fogeeyo ayb nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkii sidoo kale muttafaqa ahaa wuxuu rasuulku sal lay waslam ijcaluu fii buyuutikum min salaatikum guryihiinna salaadda aad tukanaysaan guryahaa degantihiin qaar ka siiya oo guriga salaad ku tuko hal guriga aan lagu tukanin waa bakti oo kale wa guriga lagu tukadana waa noolyahay wuxuu nebigu sal lay waslam walaa tattakhiduuha qubuuran guryihiinna xabaalaha ka dhigina gurigu goormuu xabaal noqonaya markaan lagu tukanayn maxaa yeelay xabaalahaan lagu tukanin xabaalaha iyo marka salaad isma leh ayib qabriga marka dambe waxay gaadhaysaa in la caabudo isaga qabriga laftiisa in la caabudo oo wax laga raadsado oo caaisha waxay leedahay yuxadiru mila maa sanacuu yahuud iyo nasaaro waxay sameeyeen ayuu nabigu ummadiisa uga digaya salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa kaloo ka sugan nabiga sal lay slam xadiid axmed iyo hayrkii ay warinayaan min xadiid abi hurayra oo uu yidhi allahuma laa tajcal qabrii waana ilaahow qabrigayga ha ka dhigin sidii sanam la caabudoo kale ah. yani nebigu sal lay wasalam waan wuxuu noqonayaa qabrigu ama nin saalixa ha ku jiro ama yuusan ku jirin ama geed ha noqdo ama dhagax ha noqdee wixii alla ka sokow la caabudo wax alla lahaa la siiyo wax ilaahay lahaa baryo waxweydiisi kaalmo wixii ilaahay lahaa ciddii la siiyaba waan bay noqoneen u fiirsa nebiga salawatu rabbi wasalam caleyh qabrigiisu wuxuu leeyahay haddii alla ka sokow la baryo waan buu noqonaa soo ma marka ilaahu qabrigayga waan ha ka dhig bu nebi sal lay slm ilaahay waa ka aqbalay nebiga salawatu rabbi wasalam calayhu qabrigiisa saxaabadu qolkii caaishayba ku aaseenba meel bannaankaba looma saarinba sidii qolka caaisha loogu aasay baa sidii nebiga qabrigiisa iyo labadiisa saaxiibba u asturan yihin ilaa yowmina haada marka meeshaasuu ka asturan yahi iyo ka agdhowaansho iyo maya ilaahay baa ka ilaaliyey oo ducaduu aqbalay ayb dadkaa marka qubuurta la aadaya salaada iyo cibaadada la aadaya nebigu wuxuu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka cabdullahi bni sacuud axmed iyo keyrkiiba ay soo saareen wuxuu nebigu yidhi dadka ilaahay intuu ilaahay abuuray kuwa ugu shar badan bay ka mid yihiin min shiraari innaasi man tudrikuhum asaacatu wahum axyaa waman yatakhidu alqubuura masaajida dadka kuwa ugu shar badan waxaa ka mida dadka ay qiyaamadu ku duldhici doonto ayagoo nool iyo kuwa qubuurta iyo xabaalaha ka dhigta meel lagu cibaadaysto intaasa dadka ugu shar badan sharu xadiidkii caaisha sidoo kale ulaa'ika shiraaru lkhalqi bu nabig sal lay slm inta ilaahay abuuray bay ugu shar badan yihin meeshaasaa la dhigay ninkii qabri salaad la aaday ama cibaado la aaday axaadiistaa nebiga salawatu rabbi wasalam caleyh marka innagana imtixaanka jira iyo inxiraafka jira iyo jahliga ee xaajadu markay aad u adagta wadaadadu qubuurtay la geli jireen bal cajaa'ibta jirta marka la doonayo inayna sooba noqoninba arintani oo horay laga aqbalo wadaadku qabriguu galaya qubuurtuu galaya markaasuu wuxuu leey waa khalwaynahaya war maxaad khalwayni balaayaad ku dhex waa khalwaynaya waa la aqbalaya hawl adag baa markaa taal ma roob baa la raadin ma abaaraa la qaadaya ma cadow baa jira ma balaayaa jirta waxbuu markaa u khalwaynaya marka waxaa ka mid a masaajid fara badan oo laga dhisay qubuurta dhexdeeda oo ay ka mid tahay meeshan karyako oo kaleeto hadda xabaalahooda somaarka masaajid baa ka dhisan inta badan intaynan sunnadu faafin qubuurtii la qabtay badankood dhexdeeda masaajid baa ka dhisan masaajiddaa waa in la dumiyo waay masaajiddaa waa in la dumiyo hadday qubuurtu horraysayna qubuurta xaqle waa in masaajidka la zuuliyo oo meesha laga saaro haddii masaajidku horreeyeyoo isagu uu dhulka lahaana waa in qubuurta la saaro oo masaajidku meesha ku hadho sida imaam axmed caleh raxmatulah iyo hayrka ay laakiin inay meel ku wada jiraan oo meeshaa lagu wada cibaadaysta maya nabigaa diiday salawatu rabbi wasalaamu calayh oo axaadiista cadcad ku diiday ayb marka lacnadaasi waxay ugu dhacaysaa bimacnaa arrinta halisa xadiista kale waxay tilmaamaysaa nebigu sal lay waslam inuu yidhi qubuurta xaggeeda u tukanina dhexdeedana ha ku tukanina waxyaalaha uu nebigu rebe waxaa ka in qubuurta laga dhigto munaasabad lagu soo noqnoqdo sanadkiiba mar ama bishiiba mar munaasabad la yimaado oo xadiidkii abu daawuud iyo axmed abu hurayra a ka warinaya nebiga sal lay waslam laa tattakhiduu qabrii ciidan isagana xadiistogan waay qabrigayga ha ka dhiganina sida ciid oo kale oo sanadkiiba mar aad timaadaan ama bishiiba mar aad ku soo noqotaan ciidda waxyaalaha munaasabadda lagu soo noqnoqdo waay ha ka dhiganina waay marka haddii qabrigiinna saas daraad imaam maalig iyo waxay dhihi jireen haddii uun masaajidka aad gasho uun oo aad marto uun qabriga nebiga salaam laakiin ku noqnoqoshada faraha badan way diidi jireen imaamu daarilhijra haddii qabrigii nebiga sidaa la leeyahay oo qubuurta dhulka korkiisa midka ugu khayr badan ah qubuurihii kale ka warran ee inta la isugu yimaado hawsha lagu fulin jiray hawshii faraha badnayd yaan isla garanayn ee markii dambena siiba gudubtayba habeen waa kan habeenka labaad waa kan habeenkii saddexaad baa kana idaacadaha laga sii kullu daalika waxa weeye waa fogaansho diinta laga fogaaday waa ayib iskaba dhaafe shirki marka dambe loo gudbo waxyaalaha nebigu reebe waxaa ka mid a sal lay waslam siyaaradeeda in loo safro waa u tegi doonaa yani ziyaarat in safar loo galo sahay loo qaato ayadana waxyaalaha muxaramaadkay ka tahay xadiidkii laa tushadu rixaal ayaa iyadana tilmaamaya wahakada xadiistaasay tilmaamaysa haddii marka lagu tukado oo ruuxu uu qubuurta ku dhex tukado salaaddiisu ma asaxaysaabaa su'aala alimaamu axmed caleyh raxmatullah fi riwaaya wuxuu leeyahay kama asaxayso xadii baa jira nabigu leeyahay alardu kulluha masjid ila almaqbara waalxamaam dhulka oo dhan waa lagu tukan karaa ilaa xabaalaha iyo musqusha mooye ama meesha lagu qabaysto labadaa meeloo laguma tukan karo lakiin dhulka intiisa kale waa masjid waad ku cibaadaysan karta marka imaamu axmed wuxuu leeyahay salaad qubuurta loola jeedsaday ama dhexdeeda lagu tukaday maba asaxaysaba sidaana waxa weeyaan bacdulmuxaqiqiin baa sidaa taageersan oo culimmada ka mid ah. marka masale fudud maaha waase lagu ibtiloobay wa can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi lacana wuu lacnaday rasuululahi sal ley waslam zaa'iraati alqubuuri dumarka qubuurta siyaarta waalmutakhidiina iyo kuwa ka dhigta calayhaa korkeeda almasaajida qubuurta korkeeda almasaajida ka dhigta meelay ku tukadaan oo ku cibaadaystaan wasuruji ah, muttakidiina calayha almasaajida wasuraja iyo ka dhigta yani eh, iftiin ah, waa jamcu siraaj siraajkana waa faynuusta ama tiriiga waxyaalaha yani ifowa rawahu lhamsatu shantii baa warisay ila bna maajah ibnu maajah mooye xadiidka intiisa kale waa sax laakiin laba lafdi waa daciif lafdiga zaa'iraat alqubuur waa daciif wuxuuna sax ku yahay zuwaaraat alqubuur ah, zuwaaraat iyo zaa'iraad way kala duwan yihin waa kuwa siyaarta qubuurta walow hal marba ha noqote haba yaraystaan hadday rabaan laakiin zuwaaraad waxay noqonaysaa kuwa badsada ziyaarada qubuurta ee dumarka ah marka lafdiga sugan waa lafdiga zuwaaraad ah oo inay badsadaan qubuurta ziyaaradooda ku saabsan amaa ziyaarada zaa'iraadka lafdiga waa daciif halkaa horta dacfi baa ku jira lafdigaa dacfigiisana ah, waxaa la gooni noqday warintiisa nin la yidhaahdo abu saalix mawla ummi oo daciifa ayaa la qooni noqday cinda aljumhuur waa daciif isagaa la tafaruday ayb amaa lafdiga zuwaaraati alqubuur oo siiqat lmubaalaqada ah, asaga waxaa u markhaati kacaya xadiid kaloo abu hurayra cinda tirmidi wabn maajah waqayrihima oo tirmidi uu taxsiininayo sheekhalbaanina sidoo kaleeto wakadalika waxaa u markhaati kacaya xadiiu xasaan ibnu aabit axmed ibn maaja baa soo qsaaray ibn abi shayba waxaa sanadkiisa saxiixinaya alimaam albuusiri sheekhalbaanina wuu daciifinaya laakiin wuxuu ku xoojinayaa xadiiska hore muhimmadda marka warka murtidiisu waxa weeye lafdiga zuwaaraad ah ayaa xadiidka lagu wariyey lafdigaasaana shawaahid leh amaa lafdiga zaa'iraad ah asagu sanadkuna waa daciif shaahidna ma maxaa inoo soo baxay marka siyaaratlqubuur baan ugu tegi doonnaaye dumarka waxa xadiisku u diidan yahay oo uu lacnadaya kuwa badiya siyaarada qubuurta laakiin kuwii siyaarta laakiin aan badsanin kuwa iyaga xadiisku uma diidin lafdiga daciifka laakiin wuxuu faa'iidaynayaa inaan xataa ziyaaro yar loo oggolayn lafdigaasi marka waa daciif ayb lafdiga labaad ee xadiiska daciifka noqonaya waxa weeye waa surujka asuruj yani qubuurta iftiiminahaya oo laydka iyo gelinaya macnaha lafdigaasuna isaguna waa daciif oo iyadana waxaa la gooni noqday ninkaan hadda soo sheegaynay oo abu saalix mawla ummihani iyaduna shaahid ma leh maxaa inoo soo baxay marka xadiidka labadiisa lafdi zaa'iraat alqubuur iyo surajku waa daciif amaa qaybta ah walmutakhidiina calayha almasaajid ayadu shawaahid bay leedahay xadiistan hadda soo marin mutawaatirka ahayd baa qaybta ku saabsan inaan masaajid iyo meel lagu cibaadaysta laga dhigan karin lacnadina ku soo aroortay taa axaadiis aad u fara badan baa ah. labada jimlee kale ama labada qaybood kale xadiiska waa daciif ayib laakiin in la iftiimiyo qubuurta cumuumaadka kale axaadiistaa loo deliishanaya in la qurxiyo waanagii soo marnay in la diiday waxaa loo deliishanayaa man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad cumuumka axaadiistaasaa loo deliishan ama lafdadani waa daciif oo looma deliishan karayo macna ayb baabu wusuuli hawaabi alqurabi almuhdaati ila almawta wuxuu baabu yahay wusuulu hawaabi alqurabi qurbaanada hawaabkooda gaadhitaankeeda almuhdaati ee la hadiyeeyey ilalmowta dadka dhintay ay gaadhayso qurabka waa cibaadaadka cibaadaadka hawaabkooda ajirkooda loo hadiyeeyey dadka dhintay gaadhitaanka ay gaadhayso wa yacni salaad ma tukan kartaayoo dad dhintay ma siin karta ma u hadiyen karta soon ma u hadiyen karta xaj ma u hadiyen karta qur-aan ma u akhrin karta sadaqa ma u bixin karta ma u ducayn karta waa kaa qurabku macnaha cibaadaadka loo hadiyeynayo dadkii dhintay maxaa gaadhaya maxaanse gaadhaynin wey maxaa mashruuca maxaanse mashruuc ahayn can cabdillaahi bni camrin radi allahu tacaala canhuma can cabdillahi bni camr bni caas waay ana alcaas ibnu nadara wuu nadray fi ljaahiliyati islaamka ka hor ayuu nadaray wuxuu ku nadray an yanxara inuu dhuundhabo oo uu gowraco mi'ata badanatin boqol neefoo geela ah. caas ibnu wayl manaa odayaashii jaahiliyadu ahaa camr ibnu caas aabbihii waa ayb wa anna hishaam ibnu caas hishaam ibnu caas naxara wuu gowracay buu yidhi xisatahu qaybtiisii xisatahu qaybtiisii xaalay tahay hamsiina konton buu gowracay yacni hishaam ibnu caas waa wiilkiisii camrun ibnu caas iyo hishaam ibnu caas labadaba caas baa dhalay aabbahood baa marka nadarka sameeyey jaahiliyadii labadii wiil mid ka midoo hishaam ah, konton buu ka gowracay aabbihii markuu dhintay kadib konton baa laaban soo kontonka waxaa looga fadhiyaa camar baa looga fadhiyaa marka oo wiilkii kale ah wa anna camran camar sa'ala wuxuu weydiiyey rasuulalahi sal lay slm rasuulku weydiiyey can dalika arrinkaa wuxuu rasuul ilaahayow aabbahay nadarkaasuu ka tegey hishaam baa konton la kacay aniga kontonka kale ma sameeya ayb fa qaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam amaa abuuka aabbaha falow aqara hadduu qiri lahaa bitawxiidi alla keliyeeliddiisa hadduu qiri lahaa oo fa sumta aad soomi lahayd wa tasadaqta aad sadaqaysan lahayd anhu xaggiisa aad ka soomi lahayd oo ka lahayd nafacahu wuu anfici lahaa dalika aabbaha hadduu tawxiid iyo islaanimo ku dhiman lahaa laakiin gaalnimu ku dhintay mar hadduu gaalnimo ku dhintayna son iyo sadaiyo wax gaadhaya toona ma jiro hallugoyn raw axmed baa wariya xadiidka isaga sanadkiisu waa xasan laakiin xadiidka meel baa dacfi kaga jiraa dacfigu wuxuu kaga jiraa lafdiga axmed wuxuu leeyahay boqol neefoo geela buu nadray caas ibnu waa'il xadiidka waxaa soo saaray alimaamu abu daawuud isagoo siyaaq buu ka gedisan yahay kaa kale alimaam abu daawuud lafdigu ku wariyay waxa weye caas ibnu waa'il wuxuu dardaarmay waa odaygae eh, an yuctaqa canhu mi'ata raqaba markuu dhinto in laga xoreeyo boqol qoorood boqol adoon in laga xoreeyo lafdiganna muxuu leehy axmed boqol neefoo geela in laga gowraco meeshaa way khilaafku meeshuu ku jira wiilkiisa hishaam baa marka wuxuu xoreeyey boqolkii konton ka mid a ah. camr ibnu caas wuxuu damcay inuu xoreeyo kontonkii soo hadhay markaasuu wuxuu yidhi ilaa rasuulka aan weyddiiyo maya nebigu u yimi sal ly sl markaasa wuxu uhi ya rasuul allah inna abi awsaa an yuctiqa mi'ata raqaba aabbahay wuxuu daardaarmay inuu xoreeyo konton addoommood in laga xoreeyo an yuctaqa can hishaam baa konton xoreeyay konton baa soo hadhay afa uctiqu canhu buu yidhi ma ka xoreeyaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay innahu low kaana musliman fa actaqtum canhu aw tasadaqtum canhu aw xajajtum canhu balaqahu dalika buuhi hadduu muslim ahaan laha ku dhiman lahaa ood markaa addoommo ka xorayn lahaayadeen markuu dhintay kadib addoommo ka xorayn lahaydeen u niyoon lahaydeen ama ma ahe sadaqo u bixin lahaydeen ama ma ahe ka xajin lahaydeen waa gaari lahayd buu nebigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh waase goorma hadduu islaamnimo ku dhiman lahaa buu nebi uri sal lay slam saas weeyaan abu daawuud iyo bayhaqi baa wariyey sanadkiisuna sidoo kale waa xasan khilaafku xaggee ku jira marka khilaafku wuxuu ku jiraa ma wuxuu dardaarmay in addoommo laga xoreeyo mise wuxuu dardaarmay in geel laga gowraco waxaa xoog badan siyaaqa abu daawuud ee dhahaya addoommo in laga xoreeyo ayuu dardaarmay siyaaqaasaa xoog badan maxaa yeelay labada ninee iskhilaafay xasaan ibnu catiya oo iqa min rijaali shaykhayn ah iyo nin la yidhaahdo ibnu arta ah oo dacfi ku jiro ayaa isku khilaafsan labada lafdi marka xasaan ibnu catiya ka xoog badan laa shak sidaas daraaddeed baa waxaa xoog badan wuxuu dardaarmay inay ahayd addoommaha layga xoreeyo sidaas weyaan ayb ujeeddadu maxay tahay marka qasadka laga leeya waxa weeye nebigu wuxuu tilmaamay sal ly slam xadiidka in adoomada xorayntoodu meydka ay gaadhayso sharti waa inuu iimaan ku dhintayo islaamnimo taa iyada waa hadal kuma jiro waxaa kaloo xadiidka ku sheegay haddii sadaqa laga bixiyo meydka oo dhinto kadib sadaqa loo bixiyo way gaadhaysaa waxaa kaloo xadiidku sheegay haddii laga xajiyana way gaadhaysaa intaaba waa qurubaad xadiisku caddeeyey inay gaadhayso meydka an abi hurrat radi allahu tacala canhu ana rajula ninbaa qaala wuxuu yidhi lilnabiyi nebiga wuxuu ku yidhi sal lay slam inna abii aabbahay maata waa dhintay walam yuusi mana dardaarmin afa yanfacuhu ma anfacayaa nebi allow an atasadaqa inaan sadaqeeyo canhi xaggiisa ka sadaqeeyo qaala nebigu wuxu uhi sal lay slm nacamha ah, sadaqee aabbaha u sadaqee rawah axmed baa wariyey wa muslim wanasaa'i wabnmaajah xadiikanna wuxuu tilmaamayaa in sadaqadii ay mashruuc tahay ayb wacan caaishata radi allahu canha ana rajula nin ayaa qaala yidhi linabiy nebiga ku yidhi sal lay slam inna ummii hooyaday uftulitat si kada loo qaaday nafsuhaa nafteeda yacni si kada nafta looga qaadayo si lama filaanay ku dhimatay wa uraaha waxaanan u malaynayaa low takalamad hadday hadli lahayd oo jaanisay ku dardaaranta ay heli lahayd tasadaqad inay sadaqaysan lahayd baan u malaynaya fa hal ajrun ajir ma leedahay nebi in tasadaqtu haddaan ka sadaqeeyo canhaa xaggeeda ayib qaala nebigu wuxu uhi sal ly slam nacam haa ajir way ka sadaqayn kartaa baa lagu yidhi ayb muttafaqun calayhi xadiiskana waa sidoo wa can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma ana rajula nin waa sacd ibni cubaada ayaa qaala yidhi lirasuulilahi sl lay slm rasuul alle wuxuu ku yidhi inna ummii hooyaday tuwafiyat waa la oofsaday rasuul allow ayanfacuhaa ma anfacayaa in tasadaqtu haddaan ka sadaqeeyo canhaa xaggeeda qaala nebigu wuxu uhi sl lay slm nacma wuxuu yidhi fa inna lii waxaa ii sugnaaday mikhrafan ah, beer midho leh mikhrafku wax wey beerta midhaha leh ee midhaha laga goosanayo ayb fa inna lii waxaa ii mikhrafan beer midho fa ana anugu ushhiduka waxaan ku markhaati gelinayaa nebi allow annii anugu qad tasadaqtu inaan sadaqeeyey bihaa beertaa canhaa hooyo xaggeeda inaan ka sadaqeeyey beertaasi inay sadaqa hooyo aan ula qastay u niyaday ayaa nebi allow markhaati kaaga dhigayaa rawahu lbukhaariy baa wariya watirmidi wa abu daawuud waannasaa'i waa sadaqadii iyadana ayb wa can ilxasan basri waay can sacd ibni anna ummahu hooyadii maatad way dhimatay faqaala wuxuu idhi yaa rasuulala rasuulka ilaahayu inna ummii hooyaday maatad waa dhimatay afa atasadaqu ma sadaqeeyaa canha xaggeeda ma ka sadaqeeya qaala wuxuu idhi nacam haa fayu sadaqati qaala markaas wuxuu yidhi faayu sadaqati sadaqateebaa afdalu ugu fadli badan waan gartay inaan ka sadaqayn karee wax loo sadaqeeyo maxaa ugu fadli badan qaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam maai biyo waraabintood inaad dadka biyo waraabisood ceel u qodo ama ceel u iibiso taasaa u fadli badan bu nabg salawatu rabbi waslamu aleyh ayb qaala alxasanu xasan wuxuu yidhi waa xasanulbasriye fa tilka taasu siqaayatu aali sacdin ree sacad waraabintoodii wey ay dadka waraabiyeen weeyaan buu yidhi bilmadiinati madiine ku taalla marka ceel buu u magaalada madiine ku yaalloo laga cabayo amed baa wriy aa baa wriy xadiika sanadkiisa inqiaac baa ku jira lanna xasan اlbasri sacad waxba kama warin laakiin abu daawuud baa soo saaray iyo xaakim iyo bayhaqi isagoo uusan wadanin qisada umu sacad wuxuuna ku lamaaniyey xasan اlbasri saciid اlmusayab ayuu isku lamaaniyey laakiin saciid musayab laftiisu sacad ibnu cubaada kamuusan maqlin inqiaac baa ku jira laba gooraba ibnu khusayme ibnu maajah iyo nisaa'iy kayrkood baa sidoo kale soo saaray oo saciid ibnu musayab can sacd ibnu cubaada ka warinaya iyadana inqiaac baa ku jira uruq kaleetoo daciifana wuu leeyahay xadiidka qisada umu sacad ku saabsan waa kan horee soo hormaray ee bukhaari iyo kayrkii ku yaalla waxaana ku cad wuxuu u sadaqeeyey inay ahayd beer sooma kan dambe sheegaya inuu ceel biya ahaa dacfi baa sanadka ku jira culimmada qaarkood way iswaafajinayaanoo way xoojinayaanoo waxay leeyiin xasan buu noqon karaa xadiidku kan dambe way waana la iswaafajin karaa waxaa dhici karta beerta dhexdeeda inuu ceel ku yaallay oo beertii iyo ceelkeediiba u sadaqeeyey saasay isku waafajinayaan laakiin qisada asalahaanteedu ahaanteedu saxiixa ku yaalla ayaa manaa yani xagga yani sanad ahaantaasa xoog badan ayib marka waxyaalaha gaadhaya meydku markuu dhinto maxaa gaadhaya oo loo sadaqayn karaya oo waxyaalaha ibni aadamku ilahay ugu dhowaada ka mida badan baa soo arooray oo nusuusta ku sugan waxaa ka mida waxyaalaha gaadhaya wixii ruuxu intuusan dhimanninba isagu sababta u ahaa isagu sababta u ahaa yani wax khayrkiisii intifaaciisu sii jirayo oo uu ka dhintay waa wax soconaya wey ah, maalan cilmun yuntafacu bihi cilmi maalan la intifaacsanayo buu faafiyey maalan sadaqa jaariya oo la intifaacsanayo buu ka tegey wuxuu isagu ka tegey waa u soconaya waxaa ka mida ducada muslimiinta iyo baryadooda ayadana sidoo kale oo waa kaan soo marnay soma aan loo ducayn qur-aankuna waaba tilmaamayba qur-aankana fi suurat اlxashri waa ka rabbi tabaarak wa marka in ilahay dembidhaaf loo weydiiyo oo loo duceeyo khaasatan cidda u ducaynaysa hadday carruurtiisii tahay oo waladun saalixun yadcuu lahu ilmo wanaagsanoo uu ka tegay u ducaynaya kadalika hadduusan ilmihiisa ahaynna qur ku tusay saas way manaa ku tusay wاladiina jaءuu min bacdihim yquuluuna rabana اkfir lana wlikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan iyo malaa'igta ducadeedii iyo nusuus badan bay leedahay xataa hadduusan ilmihiisan inuu gaadhayo waxaa ka mid ah sadaqada oo hadda axaadiisteeda aan dul taagannahay waxaa ka mid ah xajka oo xadiiskiisii aan aragnay in laga xajin karayo iyadana waa kaan aragnay kitaabuulxajna waa ugu tegi doonnaa xadii kaleo fi saxiix ku sugan oo nas ah isagana soonka xadiikii caaisha ruuxii dhintay isagoo soon lagu leeyahay saama anhu waliyuhu waa laga soomi imaam axmed wuxuu leeyahay soonka laga soomi karo waa nadar imaam shaaficiyina waxay leeyihin maya soonka laga soomi karo nadarna waa noqon karaa soon asaloo kii waajibkay asalkee lagu lahaayo qalla loogu lahaayo uu ka dhintayna waa laga soomi karaa oo ilaaqa xadiikuu daliishanaya marka soonka laga soomayo khaasatan kii lagu lahaa ama nadar ha noqdo ama ka kale ha noqdo ala calaa madhab imaam shaafici iyaduna waa la mid oo yadana daliilkeeday leedahay ayb laakiin salaada iyo in salaad loo tukado oo salaaddaad tukatay tidhaahdo aabbiyi hooyaan u hadiyay taas iyadu lama hayo taa iyada lama hayo ayb culimmadu marka qaar waxay leeyihiin waxa gaari karee mayd loo loo diri karo ama loo hadiyayn karo waa cibaadaadka niyaabadu gasho niyaabadu waxay ka wadaan waa cibaadaadka ruuxu markuu kari waayo cid kale ka samayn karto oo wakiil uga noqon karto cibaadaadka noocaasoo kalea hadiyad ahaan waa loo diri karaa oo macnaha wax weeyaan waa maydka waa loo diri karaa wixii aan niyaabo aqbalaynin oo aan laysaga naa'ib noqon karayninna maya sida salaadoo kale qaar cibaadaad badan iyo waxbay u kala saaraya tafaasiil baad ku jirta waxaa ka ah masaa'isha aad la isugu khilaafsan yahay qur'aanka akhrintiisa qur'aanka meydka ma loo akhrin kara ma gaadhaya mise ma gaadhayo waa mas'ala khilaafiya khilaafkeeduna hadda ma bilaabanine salafkii baa isku khilaafsanaa masaladaas saas man alimaam abu xaniifa iyo axmed iyo weliba in badanoo salafkii ka mida ah waxay qabaan wuu gaadhayaa qur-aanka haddii la ahriya waa waana madhabka uu rajaxayo ibnu taymiya oo waxay leeyihiin uga qiyaas qaadanayaan cibaadaadkan kaleba haday gaadheen nas gooniya looma hayo qur-aan loo ahriyay wakhtigii nebiga ma jiro ruux wakhtigii saxaabada ruux qur loo ahriyay ma jiro laakiin waxay leeyihiin maadaama sadaqadii iyo xajkii iyo ay kuwanba gaadheen qur-aankuna waa gaadhaya waa baabu qiyaas marka halkaasay marayaan qaarna waxay leeyihiin maya waa sida caanka madhabka imaamu shaafici iyo maalik waxay leeyihiin ma gaadhayo qur imam shaafici caleh raxmatullahi wase waxyaala uu daliishanaya waxaa ka ah, wa an laysa lilinsaani ila ma sacaa insaanku wuxuu shaqaystay waxaan ahayn ma laha masaladaa marka iyada hadal baa ku jira ayib haddayna daliil cad aniga waxaa ila roon in la iska daayo inta daliilka loo hayo lagu kaaftoomo laakiin ninkii yidhaahda war anugu culimmadaas baan ku qancay oon waan arinahaya qur-aanka ari maxaad u arinaysaadhihi ku dhadadhacdayna dhihi mayno laanna masaa'isha dabiicadoodu sidan ay tahay lada salafna masaa'il mukhtalafa ahaan jirtay istidlaalkiiyo meeshay saarayaanna isku khilaafsanaan jireen yasacunaa maa wasicahum madhabku waa saas wixii iyaga waasac u noqday baa waasac noo ah ayadoo laysku khilaafsan yahay haddana inay saa u jiraan dhib iyo ceebtoona ma laha ceebtoodu waxa weeyaan in laysku xadgudbo oo aad tidhaahdo tayda haddaan la raacin dadku balaayay ka kaceen war balaaya lagama kicino sidaasay ahaan jirtay sidii ay ahaan jirtay sallim adiga wixii kula xoog badan sheeg rajax haddaad rabto masaaishaa marka dabeecadoodu saasuha ayb waxyaabaha kalaysku khilaafsan yahayna waa kuwaas aynu tilmaannay wey macnaha ayb waxaan ayada sax ahayn oon ayada meesha ku jirin tanay soomaalidu u badan tahayoo muxuu ahaayey xoolaha la qalayo walilasaf soomaalida hadii la yidhahdo mayd waxa loo sadaqeeyaba xoolo la qalo unbay taqaanaa mafhuumka iyo fahamka noocaasna waxaa bixiyey oo dadka saa u fahansiiyey wadaad mayd wax loo sadaqeeyaba in loo fahmo uun xoolo la qalo qaliinka in neef loo qalo ruux dhintay masale saxsan maaha sadaqada ma maahe meydka loo diro ka mid maaha maxaa yeel qaliinku waa cibaado cibaadaadka qaliinkuna meelo khaasay shareecada kaga soo aroortay ama udxiyada ama wanqalka ama meelo khaasaa ah qaliinka cibaadadii ku yimi ka mid maaha marka meyd in wax loo qalo haddaad doonayso neefkoo sidiisaa sadaqee masaakiintaasi haddaad rabto waxaad samaysaa intaad hilib ahaan isaga qalato adoo u niyoonaya inaad ilmahaagii reerkaaga u qasho markaad qasho kadib hilibka sadaqee laakiin in neefkii loo soo qabto hebel baa loo qalahayaa maya warkaas war saxa maaha warkaasi war saxsan maaha waa masale khalada dhanka khalad baan kaga jirnaa khaladka labaadee dad badana ay ku jiraan waxa weeye in eh, la sameeyo waxa loo yaqaano xuska oo sanad guuro loo sameeyo awowganaan xusaynaa xuskaas isagana waa bidco marmarka qaarkoodna shirkiyaad iyo balaayaaba gashaba kaba daran boo dadka diinta ka saaraysa markuu u roon yahayna bidcuu galaya waxa lagu qalana bidcuu noqonaya marka iyadana ma banaan isu imaadka laysu imaanaya ee munaasabadda wakhtiga gooniga la samaynayo iyaduna shareecaday khilaafsanta iyaduna waa bidco ah, saas wey maana waxyaalahaasoo dhan hareecada ma waafaqsana sadaqada jidkeeday leedahay abwaabtaa kalen soo sheegnay nusuustalena qaabkaasaa loo samaynaya adoon waqti ku xidhin yani munaasabad gooniya la fiirsanin xafladiiyo isuimaad la fiirsanin qaabkaa ugu sadaqaya masaajid ugu dar ceel u qod miskiin u sii wahaakada saas way macnaha sadaqaadka gaadhaya ducaduna wata m hmm. hmm. hmm ruux hadduu dhinto haddii rashin la kariyo kawaankana hilibka laga soo gato waa baabka inoo soo socda we minhaaj lama hor orday dhahan soomaalida waa inoo soo wadaa ayib baabu tacziyati almusaabi ruuxii la asiibay oo tacsiyayntiisuu baab yahay wa hawaabi sabrihi sabirkiisa ajirka uu leeyahay iyo wa amrihi in ruuxa la amro bihi sabirka la amro iyo wamaa yaquulu waxa uu leeyahay ruuxu lidaalika arrinkaa dartii u dhahayo wuxuu baab u yahay ruuxa markay musiibo ku dhacdo in loo tacsiyeeyo koow ruux baa ka dhintay dhib baa ku dhacay loo tacsiyeeyo iyo inuu sabro musiibadiisa ku sabro ajirka uu ka helayo iyo dadka kale inay amraan inuu sabro in la yidhahdo war sabiro iska dulqaada ilahay dartii u sabir iyo waxa uu dhahayo wamaa yaquulu lidalika waxa uu dhahaya way macna can cabdillaahi bni muxamed bni abi bakr bni camr bni xasmin can abiihi can jaddihi can ilnabiyi sala allahu calayhi waalih wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi maa min mu'minin mu'min ma jiro u tacsiyeynayo akhaahu walaalkii bi musiibo darteed ugu tacsiyeynayo ilaa hadduu jiro kasaahullaahu ilaahay baa huwiya ama marasheeya caza <clears throat> wajalla ilaahay wuxuu marasheeyaa oo u xidhaa min xulali alkaraamati karaamada iyo sharafta billadaheeda ayaa qaar ka mida loo xidhaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ilaahay baa maalinta qiyaamada ee billadaha karaamada iyo sharafta u xidhaya rawa ibnu naajah baa wariyey kadalika bayhaqina waa sanadka xadiidka waxaa ku jira in la yidhahdo qays abu cumaarat alfarisi mawla alansaar oo uu xaafidku waa layin saas way maanaa yani daciif wa sheekh albaanise xadiidka wuu taxsiininayaa saxiixada kadalika irwaa'u lqaliilka ayib markii hore wuxuu leeyahay waxaan ku daciifiyey daciifada markii dambena waa ka sida ka muuqato xogaa wuu yara xoojiyey laakiin xadiisku adu waa qaabil litaxsiin walitadciif ayb khaiibuulbaqhdaadi baa taariikhdiisa ibn casaakir labadooduba taariikhdooda waxay ku keeneen xadiid kaloo anas laga warinayo oo u markhaati kacaya shaahid kaloo maqtuuca jira oo ibn abi shayba soo saaray shawaahida iyada abuu xadiidku xasan ku noqonaya waa sida uu sheekh albaani leeyahay caleyh raxmatullah ayb yani axaadiista iyada ah ayuu ku xoogaysanaya waxay noqonaysaa marka ruuxa mu'minka inaad u tacsiyayso tacsiyadu bimacnaa waa sabirsiin Ah, tacsiyada macnaheedu waa sabirsiin inaad ruuxa ku tidhaahdo wax qalbiga u dajinaya oo sugaya oo sabirsiinahaya inaad hadal noocaasa ku tidhahdaa tacsiyada la yidhahda kaana wey midka ajirka laga helayo sida xadiisku tilmaamaya hadduu sugnaado wey ibnu yaziid wey can cabdilaahi bni mascuud wey can inabiyi sal allahu alayh waalih wasalam nebigu qaale wuxuu yidhi man caza ruuxii u tacsiyeeya musaaban ruux la asiibay falahu waxaa u sugnaaday milu ajrihi ajirkiisa in la eg kan la asiibay ee sabray ajirkuu helayo mid la eg waxaa helaya midka u tacsiyeynaya rawahu ibnuajah baa wariye watirmidi xadiidkana sanadkiisa waxaa ku jira la yidhahda caliy bnu caasim oo saduuqun yukhti oo yusiru uu ku tilmaamay xaafidku yani wuu gafaa weliba gafka wuu ku adkaystaa xadiidkani wuxuu ka yahay axaadiista lagu inkiray waa xadiis daciifa alimaamu tirmidi bayhaqi khatiibu lbaqhdaadi nawowi ibnu xajar sheekh albani intuba way daciifinayaan axaadiista ninkan lagu inkiray oo weliba lagu qabsaday ayuu ka marka ma sugna wacan ilxusayn bni caliyin can nabiy sal lay wslam nabiga wuxuu ka warin qaala inuu nebigu yidhi maa min muslimin muslim ma jiro walaa muslimatin iyo haweenay muslimad ah oo yusaabu la asiibayo bimusiibatin musiibo lagu asiibayo oo fayadkuruhaa xusuusanaya wain qaduma yani eh, haba fogaado cahduhaa wakhtigeeduy haba hormaro oo wakhti horeba ha ku dhacdo musiibadaasuy xusuusanaya mar dambe xusuusanaya oo fa yuxdiu cusboonaysiinaya lidaalika musiibadaa darteed istirjaacan istirjaac cusboonaysiinaya ma jiro muslim rag iyo dumar midku dooni ha noqdo oo inta dhib ku dhaco musiiba ku dhacdo wakhti horeba ha ku dhacdee xusuusanaya oo markuu xusuustaba la imaanaya istirjaac istirjaac wax weeyaan inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun Ah, inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun istirjaac cusboonaysiinaya ma jiro ilaa hadduu jiro jadad allaahu alla waa cusboonaysiinaya tabaaraka wa tacaala lahu isagu u cusboonaysiinaya cinda daalika kaa agtiis maadaama markuu xusuustay uu istirjaac cusboonaysiiyoo la yimid asagana ilaahay baa u cusboonaysay fa actaahu markaasuu wuxuu siinayaa mila ajriha musiibadaa ajirkeediioo kale yowma usiiba maalintii la asiibay maalintay ku dhacday ajirkuu ka helay ayuu markaa uu xusuustay istirjaacsadayna ajirkii mid laeg ka helaya wman ayb waxaa wariy axmedu axmed baa wariyey wabnu maajah isagana xadiidkanina waa daciif bal waa daciif jiddan sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo hishaam abu miqdaam oo matruuk ah ayaa ku jira saas daraaddeed buu xadiisku daciif jiddan ku yahay aad buu daciif yahay warkiisa laguma jiro xadiiskaas ayb an anas radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam qaal wuxuu uhi inama asabru sabirku cinda asadmati jugta agteeduu ahaaday aluulaa ee ugu horraysa hardida ugu horraysaee musiibadu ku hardido ee ay jug kaa siiso sabirku markaasuu ahaaday rawahu ljamacatu baa weyse xadiiskani wuxuu ahaa nebigaa wuxuu soo maray sal lay wasalam haweenay wiil ay dhashay qabrigiisa agtiisa ku ooyaysa markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam ittaqi illaaha wasbirii na ilaahay ka boqo sabir markaasaa waxay ku tihi war kaci dhaaf waxa igu dhacay baan kugu dhicine waad fayowdahaye kaci dhaaf bay ku tihi mayna garanayn markii dambaa loo sheego layidhi ninkaad saa hadlaysa nebigii buu ahaa ogayo ba soo orda albaabkii bay timi markaasaa waxay tihi kuma garanayn way cudurdaarate markaasuu nebigu ku yidhi sal lay waslam innama asabru cinda asadmati اluulaa yaani sabir daalay baa la yidhahdaa soo ma markaad intaad iswareeriso meel wal madaxa ku dhufaato qaylido baroorato maryaha iska googoyso isjeexjeexdo aad soo daasho haddaan sabrahayaa kaasi sabir maaha nin tabar waaya sabirkii wa laakiin sabirka muctabarkee sharcan ajirka lagaa siinayaad wax ka helayso waa markay musiibadu kugu cusubtay kugu dhacdo markaa inaad isxakamayso inama asabru cinda samdtula saasaa laga wada macna ayb وan jacfar ibni muxamedin can abihi can jaddi qaala wuxuu lama tuwufiya markii la oofsaday rasuululahi sl lay slam rasuulka markii la oofsaday oo wajaa'da ay timid attaciyatu tacsiyadii ay timid sawirsiintii ay timid ayay samicuu waxay maqleen saxaabadu qaa'ilan mid hadlaya oo yaquulu leh ah, yani nebiga sl lay slam geeridiisii bay joogaan oo way aaseen tacsiyadii baa joogta marka isasawirsiintii markaasaa waxay maqleen saxaabadu hadal bay maqleen cid hadlaysa oo muxuu leeyahay inna fi illaahi min kulli musiiba ilaahay xaggiisa waxaa ahaaday sabir musiibo kasta lagaga sabro tacsiyo musiibo kasta lagaga tacsiyaysto wa khalafan iyo badel min kulli haalikin mid kastoo halaagsama wax kastoo halaagsamana alla xaggiisa badel baa ka yimaada laysugu bedelo ayb wadarakan haleelid baa ka timaada xagga rabbi ka ahaatay min kulli faa'itin mid kastoo tagay wax kasto ku dhaafayna darag iyo haleel iyo wax yani waxa weyaan yani waxa weyaan lagaa siiyo ayaa iyadana ka ahaatay fabillaahi alle faiquu ku kalsoonaada saxaabadii baa lala hadlayaa wa iyaahu isaga unfarjuu rajeeya maxaa yeele fa ina almusaaba midka musiibadu ku dhacday man xurima waa laga qadiyey althawaabu ajirka eh ninka dhibku ku dhacay ma aha ninka musiibadu qabsatay ee ninka musiibada qabsatay waa ninka ajir seegay oo intuu dhib ku dhacay haddana sabri waayo ajir la'aan iyo waxna u soo noqon waayey ajir la'aanna ugu darmatay hadalkaasay maqleen rawahu shaaficiyu baa wariya xadiidka isaga ayib xadiikaasi ma sugna aarkaasi isaguna waa daciif jiddan oo sanadkiisa waxaa ku jira layhado alqasim ibn cabdilaahi bni cumar oo matruuk ah bal imaamu axmed iyo ibnumaciin waxay leeyihiin kadaab buu ahaan jiray beenaala bal imaam axmed wuxuu leeyahay axaadiistuba dejin jirayba jeebkiisa intuu ka keenuu nebiga u tiirin jiray nin noocaasa ah sanadka ku jira saas daraaddeed hadduusan mawduucba noqonin waa daciif jiddan warkiisa ka bax isagana waxaa intaa u dhowr weliba sanadkiisa inqiaac baa ku jira waa kala go'anya wa can ummi salamata qaalad waxay tidhi samictu waxaan maqlay rasuulalahi baan maqlay sal lay waslam oo yaquulu leh maa min cabdin addoon ma jiro oo tusiibuhu ay asiibayso musiibatun musiibo oo fa yaquulu dhahaya inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay baa nale isagaanaan u noqonaynaa allahuma ajirnii ilaahu ajriga sii fii musiibatii musiibadayda wahluf lii ilaahow badel isii khayran mid ka khayr badan minhaa iyada wax dhaamana ilaahu iigu badel kii wixii adiga qaaday wax ka fiican iigu bedel saas man saa dhahaya ma jiro ilaa hadduu jiro adoon intay musiiba ku dhacdo saa dhaha aajarahu allaahu ilaahay baa ajir siinaya min musiibatihi musiibadiisa horta ajir buu ka helaya wa ahlafa wuu badel siinaya allahu isaga khayran wax uga khayr badan minhaa iyadii uga khayr badan wax ka fiicanna ilaahay waa ugu bedelaya tabaarak wataala ajirna waa ka helaya waa hadduu hadalkaas yidhahda qaalad waxay tidhi qaalad waxay tidhi ummu salamo wey falammaa tuufiya markii la oofsaday abuu salamata abuu salama markii la oofsaday hadalkaasay nebiga ka haysay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajirnii fii musiibatii wahluf lii khayran minha hadalkaasay nebiga horey uga maqashay sal lay slm ayadoo hadalkaa haysabaa ninkeedii abuu salama ay aad u jeclayd baa dhintay qaalad waxay tidhi nafteeda isdhahaysa iyadaa isugu sheekaynaysa man khayrun yaa ka khayr badan min abi salamata abi salam yaa ka khayr badan saaxibi rasuulillaah sal lay slam nabiga asxaabadiisa ka mid ah ninkeeda aad u jeclayd ba marka markay xusuusatay wakhluf lii khayran minha ilaahu iigu bedel wax iga khayr badan bay nafteedu u sheekayso waxay ku tihi oo yaaba ka khayr badanoo ilaahay kuugu bedeliya ma wax ka khayr badan baaba jooga abu salama oo nabiga saxaabadiisa ah naftiibaa la murmaysa iyada ayib waxay tidhi qaalad waxay tidhi uma kadibna cazama allah ilaahay baa go'aan ku abuuray lii aniga ah, yacni ilaahay baa go'aan i oo qalbigayga markiiba go'aan siiyey fa qultuha markaasaan idhi bay tidhi ah, yani ilaahay baa qalbigayga markiiba ku qanciyey inaan dhaho anigoo naftu igu sheekaynayso oo yaa ka khayr badanoo laguguba badeli lahaa maba jire yaaba ka khayr badanba anoo naftu icelcelinayso baa ilahay haddana qalbigayga ku gooyay bay tii inna lilaahi wa inna ilayh raajicuun allahuma ajirnii fii musiibatii allahuma ajirnii ilaahu ajriga sii fii musiibatii wahluf lii khayran minha saasaan ugu dhawaaqay bay naftaydu icelcelinayso qaalad waxay tidhi fatazawajtu waan guursaday bay tidhi rasuulallaahi sal allahu calayhi wasalam rasuulkaan guursaday bay tihi rawaahu axmed wa muslim ibnaaja bimacnaa wax yar kadibba markay ciddadii ka baxdayba wax yar kadib nebigaa soo doonay sal ley waslam markaasaa waxaan ogaaday bay tidhi abuu salama in laga khayr badan yahay ducadii bay heshay sidaas weeyaan hadday naftaadu ku tidhaahdo oo ka khayr badan wax ka khayr badan ilaahay baa haya agtiisa wax badan baa yaalla sidaasuu nabiga ku guursaday salawatu rabbi waslamu aleyh marka waxay ka mid tahay markay musiiba kugu dhacdo ducooyinka lagu ducaystay ka tahay ayib qaababka loo tacsiyeeyo waxaa ka mida ah, iyo lagu tacsiyeeyo marka ruuxa aad u tacsiyeynayso musiiba ku dhacday ee nabiga ka sugan sal lay slam xadiikii bukhaariya muslim markii gabadhiisu ay usoo fariinfartay ilmo ka xanuunsanaya waxay ahayd zaynab wuxuu nabigu ku yidhi sal lay fariin u faray ina lilaahi ma ahad ina lilaahi ma actaa walahu maa ahad wa kullu shayin cindahu ilaa ajalin musamma faltasbir waltaxtasib wixii alla bixiyey isagaaleh wuxuu bixiyey isagaaleh wuxuu qaatayna isagaaleh wax walbana agtiisa wakhti buu leeyahay ee gabadha gaadhsiiya ha sabirtoo ajir ilaahay ha ka sugto marka hadalkaasi waxyaalaha laysugu siyaqa tacsiyada ku soo arooray waxaa ka inaad ruuxa amarto alla ka cabsi oo tidhaahdo ilaahay ka baq oo sabir waxaa ka mida inaad uga sheekayso sabirka iyo ajirka uu leeyahay haweenay baa jirta nebiga sal lay ee yani ilma ay lahayd ka dhintay iyadoo aad u naxsan uu nebigu sal lay slam arkay kadibna alla ka cabsi buu amray sabir buu amray wuxuuna u sheegay haweenaydii carruur u hormarto oo ilmo u dhintaan u sakiiraan ilmahaasi ilaahay agtiisa waxay u qabanayaan iyo ka helayso u sheegay marka ruuxa in xataa caaqibada sabirka iyo loo sheego waxay ka mid tahay nooc tacsiyada ka mida xaakim iyo keyrkii soo saaray xadiiskaas waa sugeyn waxaa ka mida maalan ruuxii ka dhintay in loogu duceeyo oo markuu abu salama dhintay nebigu waa u duceeyey sal lay slm allahuma qfir liabi salama warfac darajatahu fi lmahdiyiin wakhlufhu fii caqibihi fi lhaabiriin waqfir lana walahu ya rab alcaalamiin wafsax lahu fii qabrihi wanawir lahu fiih in ruuxii loo duceeyo oo la yidhahdo ilah u dembi dhaaf darajadiisa kor u qaad dadkii ka dambeeyeyna ilaahu uga dambeeyo u ilaali isaga u dembidhaaf iyo annagaba qabriga ilaahu u waasici ilaahu u nuuri oo ruuxii loogu duceeyey iyadana nooc tacsiiyada ka mid a ah. waxaa ka mid ah sidoo kaleete markuu dhintay nebigu sal lay slam wuxu uhi allahuma akhluf jacfaran fii ahlihi wabaarik licabdillaahi fii safqati yamiinihi iyadana waxay ka mid tahay qaababka loo taxsiiya haddaad garanayso marka yani siyaqaasi tacsiyada ee soo arooray midkii kuu fududaadaad dadka ugu tacsiyaynayn haddaad garan weydo oodan waxbaba ka hayninba culimmadu waxay leeyihiin waxaa loogu tacsiyin karaa ruuxa ood ugu tacsiyin kartaa hadal kasta oo ruuxa sabirsiinaya qalbigiisa dajinaya musiibadana ka khafiifinaya oo aan shareecada ka hor imaanayn sooma innaga waxaan dhahnaa maydkana allah u naxariisto sabir iyo iimaanna allah inaga sii sooma allah u naxariisto sabir iyo iimaanna allah inaga sii <laughs> tii soomaalida waa la halmaamo boole baa taallo waay boole iyo soore iyo waa uun muxuu ahay tii soomaaliga uun luqo kala waay ya boole bimacnaa waxa wey waa uun yani sabir un waay waa noocuun sabirkaas ka mid ah. marka kelimaadkaas oon shareecada ka hor imaanaynin waxay culimmadu leeyihiin laa ba'sa hadduusan ruuxu markaa gelinaynin kelimaadkii ku yimid axaadiistee ma'huurka ah ee dadka loogu tacsiinaya tacsiyada qaybteeda kale innagu tacsiyada u naqaanno oo in laysu yimaadoo la fadhiisto oo wax la cuno oo meesha maalmo la gabranaado baabka soo socdaa lagaga hadli doonaa insha allahu tacaala hada wabilahi towfiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbi wslm